الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد maantay oo ah maalin arbicaa soddonkii bishii lixaad da masaajidka alhuda insha allahu tacaala waxaan ka bilaabaynaa kitaabka naxwada ah ee beyska u ah naxwada oo ah ajruumiga insha allahu tacaala kitaabku waa kitaabka ugu horeeya ee waxbarashada naxwada waana insha allahu tacaala barnaamij aan ugu talagalnay bisha fasaxa ee hadda la hayso toddobaad ah in aan dhammayno aan ku dhammayno kitaabka naxwada ajruumiga ah isaga iyo sharaxiisaba insha allahu tacaala maantay waxaan qaadanaynaa hordhac naxwada hadduu alla kitaabka iyo akhbaartiisa markaan hordhacan dhamayno ayaan insha allahu tacaala gelayna laakiinse marka ugu horaysa qofku markuu cilmi uu baranayo hal su-aal waa inuu isweydiiyaa waay horta u baranaya lima atlubu naxwa lima uriidu an natacallama naxwa waay u doonayaa in aan barto naxwada waa suaal iswadii mudan waa su'aal qiyaasaysa heerka rabitaanka ah ee aad doonayso maadadaas inaad baratid qofku markuu og yahay ujeedka shaygan ka dambaysa ayuu uga firfircooni badan yahay marka uusan ogeyn ujeedka uu shaygan u baranay waa aragteen iskuulladeena tusaalahaan su qaadanne maadooyinkii qaar markaa ogtahay tahay shayga tilmaamaya iyo habka ay u hadlayaan waad jeclaanaysaa waana ka helaysaa halka maadooyin kale oo farabadan badan markaad fahmaydu meesha ka socdaan meesha u socdaan adoo wixii hadana ka shaqayn karaya oo haddana xiisa u hayn waa kasi jeedaa shayga kala duwaya labadaa shay waxaa weeye qofkani inuu garanayo ujeedka shaygan uu baranayo su-aashu waxay noqonaysaa naxwadama waxaan u baranayaa in ma garanaysaa aan marxalad heer aan jooga aan ku dhaafo waa su'aal mise waxaa jira ujeedooyin fara badan oo cilmiga naxwada qofka ku khasbaya inuu barto maxaaleena ujeedooyin far badan baa jira cilmiga naxwadaana waa culuumta sharciga buu ka mid yahay waana culuumta markii diinta islaamka laga hadlayo ugu muhiimsan in la barto sababtu maxayt laba meeloodoo muhim ayuu ku xihan yahay kow wuxuu ku xihan yahay qur'aankii qofaan naxwo aan aqoon qur-aankii inuu iska akhristo shiikhu u talaqinay mooyaane sababta a tana u godan tahay tanna u kordhigan tahay tanna u hoos dhigan tahay iyo macnaha ku jira godaalka tan inay godan tahay iyo tan ina macnaha ku jira garan may waana mushkilad weynoo markaa qofkii haysata waxaa dhici karta inuu subax kasta quraanka aanka akhrimayo laakiinse macnihii qur-aanka uu waxba ka hayn inuu xaloo dhan qur-aanka tafsiir dhegaysanaya shay qur-aanka akhrinaya ma hayo tafsiirkii oo xaggee ka bax tafsiirkaas tafsiir soomaaliya buu ahaa laguu saaray qur-aankii wixii tafsiirka kuu qaban lahaa oo ugu sii fahmi lahaydoo naxwadaana ma haysi sidaa daraaddeed muxuu iska noqday wacdi wacdiguna ma sii raago halkaa marka waxaa ka caddaanaysa qur inuu u baahan yahay inaad carabigaaga saxdo waa nuqdo muhiima ah. haddana naxwada aadan sixin oo aadan aqoon waxay u godan tahay qur-aanka in fara badan oo ka mid a ah waxaa dhici karta inaad faladkaaga dhaco adoo aan u kasin haddaadan garanayn qur-aanka ilaahay aayadda ka mid ah, innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa innamaa yakhsha allah alla waxaa ka cabsada alcibaada xaqiiqiya ka cabsada oo addoommadiisa ka mid mida ah alculamaau soomaa ah. sama godna haddaadan naxwo aadan aqoon alculamaaa ah baa iska dhahaysa allahna waa godaysa markaase waxay noqonaysaa wax qalaaba qalaabagadoomiy innamaa yakhsha allaahu min cibaadihi alculamaa waanay kabiiro weyn weeye dembi weyn bayba noqoto muuqaalkii xuruufta isbedelay waa maya maxaa isbedelay xarakadii inamaa yaksha allaahu alla wuxuu ka cabsadaabay noqota marka hore maxay ahayd yaksha allaaha alla waxaa ka cabsada maxaa kala duway yaa xarako muhiimadda naxwooda halkaasaa kugu filan inaad garanaysid allaaha in la kordhigay inay sabab jirto alculamaau inay godan tahayna inay sabab jirta lagu guday haddaanan fahamsanayn waa sukaamid sidii qof iska cadhahaysaa miyaa khaldahaa isaga laabto haye ii sax mana khaladka weyn oo aa gelaysid ma sheegelaysid alla wuxuu yidhi wawasaa biha ibraahiimu baniihi wayacquub wawasaa biha tawxiidkii baa laga hadlaya kelmadii tawxiidka nebi ibraahim caruurtiisibuu u dardaarmo wayacquubu nebi yacquubna aruurtiisii buu u dardaarmay sidaasu maa yacquub way godan tahay haddaad iska kor dhigto oo wasaa bihaa ibraahiimu baniihi wayacquuba aad tiraahdo macnaheedu waxaa weeye hee nebi ibraahim caruurtiisii buu u dardaarmay yacquubna wuu u dardaarma caqliga uu soo gelimay oo xaggee iska soo gaareen dardaarme nebi ibraahim iyo nin xagee isku arkay isma soo gaarn iskumana dhaweyn soo maah awoogu u yahay ma dhowa e? maxaa khalday macnihii aayadda inaa yacquubu yacquuba tirahday marka markii naxwo la baranaya dadka waxaa kusoo dhacaya wallaahi naxwada waa kahadayo way adag tahayo war qur baa ku xirnay inaa barato qof muslinaa tahay diin baa lagaa sugayaa ilaahay waxaa ku caabudi lahayd baa u baahan tahay shaygii war ilahay ku caabudi lahaydna inaa xarakadiisa u ilhaaliso buu kaaga baahan yahay aa fahamsantahay ujeedkiisa wixiina haddaanan garanay wixii kuu ilaalin lahaa xuruuftiidii carabigii garanaysaa calaamadaadan garanayn soo mushkilo qaran maa markaan naxwada marka baranayno waa inaan u barannaa kow naftayada inaan ku anfacayn oo naftayada aan ku saxayn oo cibaadada qur-aanka ugu horreeyahee aan ku saxayn xadiiskii baa la mid ah xadiiskii baa la mid ah oo xadiisku wuxuu u baahan yahay inaa carabigii baratid gaar ahaana naxwadii aa baratuu u baahan yahay baldhegeyso acmash waa nin taabiciya ah. ayaa waxaa u yimaaday wakiic oo ardaygiisii wuxuu yidhi ataytu lacmasha baan u yimi markaasa waxaan ku yidhi asmacu minhu lxadiia anoo xadiiska inaan ka dhagaystaraba ayaan u yimi wa kuntu rubbamaa laxantu waxaa dhici kartay xoogaa laxana inaan sameeyo marmar marka xadiiskii aan kagudul ahrinayo oo kale markaasuu faqaal yaa abaa sufyaan abaa sufyaanow tarakta maa huwa wlaa bika min alxadiid abaa sufyaan shay barashadiisu xadiiska kaaga habboonaa inaa asaga barato ka habooneed inaad xadiiska barato shay saasoo kalea ayaa ka tagta shay inaa barataahi ay ka habbooneen xadiiska barashadiisa hadda u fadhido ayaa ka soo tagta wuu yaabo sidaa uga habboonye faqulti yaa abaa muxamed waayu shayin wlaa min alxadiid oo abaa muxamedow keebaa xadiiska ka wanaagsan oo la baran lahaa faqaala naxwa laxankii buu arkay maxaa kama fiicin xadiiskii barashadiisi laakiinse xadiiskii wuu saxayaa shay kastooo shay saxayana xukunkiisu qaadanaya waa fahamta soomaa haddaa yaraayo maanta arinays oo akrinays oo warkaadu qurux badan yahay lse laxn akhrinaysid wax lagaa faa'iidayaa ma jirto waa in marka carabiga afkaagaa ku saxdaa carabigu waa luuqad cajiiba waa luuqad mucjisa xarakadaas isku dhimaysaa kelmadaas bal fiiriya naxwaduna ayadaa kala saaraysa hadda macnaha loo jeedo bal eeg akrama iyo annaas iyo axmed saddex eray maaha xarakada la bedelaya baa hadba macna soo tuuraysa bal fiiri mar waxaa dhahaysaa akrama annaasu axmeda akrama way karaameeyeen hee annaasu axmada bay yaa la karaameeyey axmed mafcuul buu noqda soo maa annaas shaqadii qabanaya mar waxaa dhahaysaa akrama annaasa dadka waxaa karaameeyey axmedu axmed baa karaameeyey wax isbedelo kuma dhicin xaraka isbedeshay naas baa kor dhigtay axmedna waa guda maxaa dhacay macanuhu dhan baa rogmay shaqada hadda axmed baa qabanaya mar waxaa dhahaysaa akrim innaasa axmadu akrim innaasa dadka karaame axmadu axmadow dadka karaamee saasay noqonaysa akrim amar bay noqota nidaa yimaaday waxa isbedelayaa ma jirto akrama waa sida utaale axmedna sideedii annaasna sideedii maxaa ka fahmaysa xarakada isbedelaysaa macnahood in rogaysa ma jiro luuqad kaloo sidaas oo xaraka ku shaqaynaysa aan luuqad carabiga ka ahayn maxaa yeelay innaa anzalnaahu qur'aanan carabiyan lacallakum tacqiluun ibnu cumar radia allaahu canhu markii laxniga laga hadlayo caruurtiisa wuu ku garaaci jiray markuu baanku mid yaroo laxni samaynaya ushuu ka badin jiray see laxan u samayn kartaa maxaa keena inaad laxni samayso u qaadan waayiya nin caraba oo dhalada baa hee laxni la imaanaya yacni heerka uu ka taagan yahay malfiid ninkii irbaadiye ahaa wuxuu maqlay saxaabiga qur-aanka akhrin soo yidhi faadaanu min allaahi wa rasuulihi ila annaas yowma alxaji alakbari ana allaha barii'un min hee sida aayaddu maxay tahay warasuu sama godna warasuuluhu qaarigii wuxuu yidhi warasuulihi warahee warasuulihi halkaa markay baashu marayso reerbaadiyuhu aad buu carabigahay wuxuu yidhi wallayabil beri baan ka ahay wuxuu alle beri ka noqday muxuu alle beri ka noqday almushrikiinta iyo rasuulkiiba beri buu ka noqday alle anna beri baan ka ah qaracan waa qaracan loo yimi eh, amiirkii maxaa tii ninkan ayadiisii baan maqlay wixii alla beri noqda ka noqday baan hee eh, ana beri ka noqda oo muxuu ahriyey ahrib wa rasuuliya buu halkaas adduunka khaladay baashida luuqal carabiya marka walaalayaalow ilaaha idin barakeeyo uma baahana inaad u fakertaan meel soka waa inaad ka fakertaan war baashaa naxwada haddaa meel iska saarto baab khayr oo dhan baa kuu furmaya qur-aankaa macaan yeelanaya xadiiskii baa macaan yeelanaya luqadii carabiga baa si xaragaleh xarako a ku xaragoonaysid u akhrisanaysaa hadda waxaa dhici karta bulshada in badanoo kamid inay raadiso buug xarakaysan kitaabkuma xarakaysan yahay xarakaysan ii raadiya naftii baa hays wuxuu awoodi laayahay intuu hamar dhexda guntiga isaga dhigo inuu intuu xalaqa fadhiisto xogaaga yaroo naxwadaah isdhaafiyo kitaab dambo xarakaysan raadsan maye taas waa intaa keliya guusha waxaa kaa xigaa inaad intaa fadhiisato xoogaa yaro wakhtiya bixiso kadibna wixii la dhigay aa ku dadaasho intaasaa kaa xigta eeg ninkaa la yidhaahdo saalim bnu qutayba waa raggii horeoo islaamka u soo shaqeeyey wuxuu yidhi wallaahi waxalkaa u fiirso mastawaa rajulaani laba nin maxay ka siman yihiin diinahumaa waaxid diintooda waa koow waa hal islaam islaam wa xasabuhumaa waaxid isku xasab yacni reer wanaagsanna waa ka wada jeedaan wa muruucatuhumaa waaxida sharaftooduna waa siman tahay axaduhumaa midkood laakiinse hee yalxan laxni buu samaynaya halkaasuu kaasi ku bariiqi halkaasaa looga tege waa fahamta soo maa halkaasaa looga tege walaakharu yalxan walaakharuna laa yalxan kan kalena laxni samayn mayo wuxuu yidhi ina afdalahumaa fi dunya waalaakhira adduun keliya maa aakhiriya adduun wax fadli badan alladii laa yalxan kaan laxniga samaynan baa fadli badan ninkuu u waramaya wuu yaabo wuxuu yidhi aslaxa allaahu alamiir amiirka allaha barakeey yaa haadaa afdalu fi dunyaa adduunkuu ku fiican yahay lifadli fasaaxatihi wa carabiyati garanay inuu fasiix yahay oo carabinsa khaldeen oo adduunka inuu saa ku sito garanay haye ra'ayta alaakhira aakhira seebuu oga fiicnaada wuxuu yidhi maa baaluhu fudila fiiha wuxuu yidhi qaala innahu yaqra'u kitaab allah waa meeshaan sheegaya ninkaasi laxniga samaynaya ninkii aan laxniga samaynayn innahu yaqra'u kitaab allaahi calaa maa anzala allah qur-aankuu sidii loogu talagalay meelna khaldimayo cilmi buu leeyahay wuu yaqaanaa tan godan tan kordhigan tan hoosdhigan waka warma garat kan kalena wa ina aladii yalxanu yaxmiluhu laxnuhu calaa an yudkhila fii kitaabi illaahi maa laysa fiih laxniga uu samaynaya ayaa wuxuu ku keenayaa inuu qur ku soo daro waxaan jirin ayad aan jirin ayad si saxan inuu si khaldan u akhriyo maxaa keenaya laxnigii baa keenaya oo muxuu kaloo keenayaa wayukhriju minhu maa huwa fii qur inuu ka saaro waxaan ku jirin wix ku jira inuu uu ka saaro ninka intaa qur-aan ka sameynaya desoo laga horeeya ma aakhrana waa loga horey aduunna waa loga horeeya maxay cibaada looga hormaray waa maya carab la toosiiye baa lagu hormaray ah, waa awoodaan naxwada beredsid waxaa jira dad badanoo iska dhaadhiciyay naxwadu inay adag tahay adagta bismillahi looma geli kara naxwada la sheegaya waaga hore ma jirin abujahal soo garan maysaan yaa hadii la soo aba jahl maa huwa alfaacil haddii faacil ma yaqaanba abujahal ma yaqaan faacil waxa la mafcuul sababtu maxay tahay faacil iyo mafcuul iyo howlaha shaqadooda ma ahayn carabkooda ku samaysnayd barnaamijtan faacil iyo waxaaba la bilaabay goor dambe abulaswad du'ali baa bilaabay gabadhiisii markay weydiisay aabahee maa ajmalu samaa'i waxay rabtaa inaad tidhaahdo maa ajmala asamaaca waxaan ka hadlay bal fiiri maa ajmala soma kordhignaa maa ajmala asamaa samada maxaa ka wanaagsan la yaab soo maa al samada maxaa ka qurux badan bay rabtisee tidhi maa ajmalu samaa samada maxaa ugu qurux badan yacnii samada inta wax saaran oo ka muuqata tee ugu qurux badan suu yidhi annujuum xidigaha ugu qurux badan jawaabta nujuum suaaheeda uu keenay su-aashay keentay oo muuqatay ku saxantaha sooma laakiin ayagu se u rabto maah sanusaa kama wada waxaan ka wadaa samada yani layaabnimadeedan sheegaysa u qurux badantaasuu yidhi waxaad tidhaahdaa maa ajmal asamaa halkaasay ka ukanta in naxwo la bilaabo markii bulshadii caalaamka islaamku uu faafay oo dad cajimoo fara badanoo luuqaddii arigan u dhalan ay soo galeen ayaa waxaa timaada laxni badan inuu yimi kadib halkaasaa waxaa ka unkatay in la bilaabo naxwadii waa wax markaa bilaabay wax horeu jira maa marka wax bashar bilaabay oo asagu juhdi ku bixiyey oo asaaskeeda uu lahaa adoo bini aadana oo sagaal ku dhashay oo soo jeeda oo dadnimo haya se baran waayeysa caqliga waxaas ma jirto ah. qofku laba meelood buu ka noolyahay lisaanu lfataa nisfun wa nisfun fu'aadu falam yabqa ilaa suurat laxm qalbi iyo carab baa laga noolyahay carabkaa hadduusan kuu saxnayn qof jira ma tihid waxaa hadlaysa hadduusan kuu saxnayn yaa bar ku maqan wuxuu yidhi lisaanulfataa nisfun qofku carabkiisu waa qayb ka mida ah jirkiisa qayb buu matalaa wa nisfun fu'aadu inta kalena yaa ah qof hadduu fula yahayo maxay feerantiisu daraysaa fula yahay wadnuhu weyn inuu feeran weya maxay sheegaysaa waxba maxaa la mida ah? hadduu afgarooc yahay ama wuxuu ka hadlayaba laga shahaadanayo maxay taraysaa inuu qurux badan yahay ama uu bismi llah raxiim yahay waxaa tari karaysa waxaa u baahannahay ardayay eh, in aan baranno naxwada aan juhdi gelin xagaaga duhurkaa baan dhiganaa sodon daqiiqa oo duhurkii sabti ilaa iyo arbaco sodon daqiiqa wax dhici karta qadadaa sugu jirta sidaas soo maa wax badan kaa qaadan mayso asmuci oo a'immada luuqada ah wuxuu yidhi fiili inna akhwafa maa akhaafu calaa aalib alcilmi ardayga daalibulcilmiga ah shayga aan ugu baqdin badanahay inuu ku dhaco waxaa weeye idaa lam yacrif innaxwa naxwa hadduusan baran shayga aan uga baqayo kudhicidiisa waxaa weeye yah an yadkhula fii jumlati qowli sal slam inuu soo galo xadiiskii nebigu tilmaamaya ahaa man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadu min annaar qofkii beeniga samaysta naarta boos ha diyaarso intuu xadiis khaldan akhriyo ama xarakadii u khaldo ama si kale sameeyo wixii andhaamiyo inuu xadiidkaa soo galo oo nebigu wuxuusan dhihin uu sheego baan ka baqayaa buui waxaa u baahannahay ardaya ilaahay subxaana watacaala ina barakeeye dhammaantayo naxwada in juhdi lagu bixiyo luqa carabiyada dagaal badan baa ku socda dagaal xoolaa baa ku socda dagaal eh, eh, waxaa ku socda eh, iclaana waxaa ku socda dagaalo fara badan baa ku socda laakiinse waxaa bishaaraa intuu qur'aanku jiro luqa carabiga tegi mayso waa fahamti sida qur-aanku u ilaashan yahay bay luuqadda carabiguna u ilaashanaanaysa maxay qur baa ku qoran fartii laatiiniga ah ayadoo xilligii nebi la qori jiray hadda lama akhrin karo miyaa la akhrin karayaa talow laguma dhaco in la akhriyo ama kelmadii la qoray saddex qarni afar qarni shan qarni lix qarni ka hor oo carabi ahayd hadda waa la akhrin karaa kitaabtaan dhiganayno xagge laga keen waa waagaasa la qoray yacni waa weligeed wey jiraysaa hoosa hau dhacdo laakiinse ma baaba'ayso adigu marka waxaa lagaa rabaa qof muslim inaad tahay diin baa leedahay aqaafo islaam baa leedahay luuqa carabiya inay ku noqoto luuqadaada waa fahamteen soomaa ah? luuqa soomaaliya waa luuqadaadi tanna luuqadaada wey waa inaad juhdi badangelisa waa inaadan dhayalsan maxaa yeelay masderkaagi nolosha baa ku xiran diintaadii baa ku xiran dhaqankaaga islaamka ku xiran xadiisna akhrin kari maysa dadna waxuu sheegi karinaxbaadan qoonsheekh waa fahamteen soomaa ilaahay hayna yasiro insha allahu tacaala darsiga sabtiga sifiican u bilaabi doonaa hadduu aan la idmo bulshadana sifiican usii gaaraan insha allahu tacaala ciddii dibadaha iyo wadanka magaaladan ka maqana casharkoo duuban ayay heli doonaan haddii aan idmo idinkana waxaa la rabaa darsiga inaad usoo soo dheeraysaan tusaale ahaan salaada waqti horaa la galaa marka waqtigaas aduu afartan shan salaada waa laga baxay saan rajeynayo konton iyo shan markay tabaan bilaabayna si aan oga baxno kowda iyo labaatan iyo shan waa soon daqiiqo soomaa insha allahu tacaala hada bilahi towfiiq sala allahu calaa sayidina muxamed wcalaa aalihi wasaxbi ajmaciin